على آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي الضمير شان أو لام ابتداء في موهم الغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفام ذا له انحتم كذا والاستفهام ذا له لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزما وللرأى الرؤيان مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتما bismi illaah waxaynu kusoo guda jirnay nawaasikda tii u dambaysay oo ahayd danne iyo walaalahood marka waxaynu soo qaadanay afcaasha qalbiyada ah, khaasatan ta mutasarifada ah inay ku banaanaayeen axkaam axkaamtaa sheekhu wuxuu ka magac dhabay altacliiqu waalilgaa in la tacliiqiyo lana ilqeeyo tacliiq iyo ilqaana tacriif baynu u samaynay oo tacliiqu wuxuu ahaa ibaalu camalihaa lafdan laa maxalan saasuu ahaa sida dhanantu lazaydun qaa'imun oo kale ilquhuna wuxuu ahaa ibaalu camalihaa lafdan wa maxalan zaydun qaa'imun dhanantu zaydun dhanantu qaa'imun بالتأخر أو بالتوسط بالتأخر العاamل أو بالتوسط العاamل soo saamayn waxaa jirta أحكاaم kale oo ay leeyihin baa jirta oo waa maxay an iyo anna ayaa booskii labada mafcuul buuxinaya waaya waxa kale oo ay la gaar yihiin faacilkooga iyo mafcuulkooga waxay noqon karaan laba damiir oo mutasil ah musame keliyana ku dhacaya hanantuni oo kale gabor hanantuni qaaiman hanantuni waxaan isku maleeyey qaaiman faacilkoogii iyo mafcuulkoogii muxuu ku dhacaya musame keliya ku dhacaya afcaashanoo keliya la ya afcaashanoo keliya la afcaasha kale ma jirto afcaashaasoo keliya afcaalqulu marayso afcaasha baabkan oo keliya ayaa la gaara haddaba sheekhu halkiibuu sii wadaayo labadii xukun inoo sheegay ahaa alilqaa wa tacliiquu sii wadaa weliyo wuxuu yidhi wajawiz bannee alilqaaa ilqaha bannee fii xaali tawasut alcaamili caamilka dhexdhexaysashadiisa xaaladiisa ku bannee aw fii xaali ta'ahuri lcaamili caamilka dambayntiisa xaaladiisa ku bannee laa fi libtidaa laa fii xaali libtidaa'i bihi xaaladda caamilka lagu bilowda Eh, ha ku banayn ilqaa wanwi niyo damiir shani damiiru shani niyo aw laama btidaa'in ama laamulibtida niyo fii muhimin ay fii kalaamin kalaam dhexdii ku niyo kalaamka oo muhimin kumoodsiinaya ilqaa'a maa ay ilqaa'a aladii kii la ilqayntiisa taqadama horumaray ay huwa maagu waltazim laazim atacliiqa tacliiq laazim qabla nafyi maa qabla maa maa hortee tacliiq laazim maada annaafiyati wax anfiyeysa wa in wa qabla in inta naafiyadaa horteed tacliiq laazim wa laa wa qabla laa laa horteed laazim laamu ibtidaa'in laamulibtide aw qasamin aw laamu qasamin iyo laamulqasam kadaa madkuurkan lato walistifhaamu istifaamkii daa kaa oo tacliiqa ihi in xatama waa waajibay huwa daaga oo tacliiqa ihi lahu ay lilistifhaami istifhaamkii ayuu u waajibay wuxuu leeyaha sheekhu ilqihii wuxuu ku banaanaanaya afcaasha qaybta mutasarifka oo waa xilima xillimu banaanaanaya ilquhu wuxuu banaanaanayaa waa afcaashani marka ay dhacdo fii hayri ibtida ibtida meelaan ahayn oo ma ibtida meelaan ahayn baa jirta ha tawasud baa jira oo ta'ahur baa jira labada xaaladood ee kale marka ay dhacaan oo wasat bayna almacmuuleyn ay dhacdo ama ta'ahur bayna almacmuuleyni ah ay dhacdo danno iyo walaalaheed maxaad ku banaynaysaa ilqihii baad ku banaynaysaa amaa haddii iyagu bilowga ay dhacaan oo labada macmuul ay ka horeeyaan ha ku bilaaban bu ku ha ilqayn bu ku yidhi ma banaane tusaaluhu waa maxay zaydun dhanantu qaa'imun iminka waa maxay waa tawasuday caamilkii beynilmacmuuleyni buu tawasuday zaydun dhanantu qaa'imun zaydun waa mubtada qaa'imuna waa khabar dhanantuna ya waa lalgayde waa mulqaat markaa u fiirso zaydun zayd dhanantu maleeye qaa'imun mid taagan weeye saasuu macnihiis ka noqonaya ama wuu ta'ahurayba zaydun zayd qaa'imun mid taagan weeye dhanantu maleeye uu ta'ahuray markaa labadii macmuul buu ka dambeeyaa ama wuu tawasuday haddaba haddii uu tawasudo oo uu noqdo zaydun danantu qaaimun sidaa macnuhu haddii uu noqdo alicmaalu walilgaau siyaani in la camal siiyo iyo in la camal tiraai waa laba isku mid ah qowlna wuxuu leeyahay mayane mar haddii uu tawasuday alicmaalu axsanu min alilgaai yaa wanaagsan icmaalka oo ah in la camal siiyo oo la dhahdo zaydan danantu qaa'iman in insaan idhaano ayaa ka wanaagsan min alilgaa oo ah zaydun qaaimun icmaalkaa ka fiican waa haddii uu tawasudo weeyaan haddii uu taahuro ka warama haddii uu ta'ahuro falilgaau axsanute ilqaha fiican markaa u fiirso hadduu tawasudo icmaalkii iyo ihmaalkiiha waa siyaani bu lakin yaa fiican alicmaalu haddii uu ta'ahuranahe yaa fiican alilgaau haddii adaba uu taqadumo ka warama hadii uu taqadumo agga hore u maro maxaa la samaynaya hadii uu taqadumo oo xagga hore u maro imtanaca alilqaau cinda albasriyiina basriyiinta agtooda waxaa mamnuuca maxay in la ilqeeyo caamilku waa sidiisii labadii macmuulna xagga dambey ku sheegan yihiin caamilkiina wuu maxaa la samaynaya imtanaca alilqaau cinda albasriyiin basriyiinta agtooda waa mamnuuc in la ilqeeya amaa kuufiyiinta miyaa way banaynayaan iyagu kuufiyiintu waxay leeyihiin waa mid jaa'iz iska banaan bay leeyihin oo waa maxay dhanantu zaydan qaaimun saa odhan maysid danantu zaydun qaaimun saa odhan maysid oo ma banaano ee maxaa waajib noqonaya icmaal baa waajib noqonaya cinda man cinda albasriyiin in la idhahdo danantu zaydan qaaiman inaynu saa idhahno ayaa waajib noqonaysa masaladaas waa inta xag hore kugu tambiyu sheekhu yidhi wajawiz ililqaa laa fi libtida waa ka guuri ilqaa xillimaad banaynaysaa waa marka uu fi libtida aanu dhicin ee uu dhaco fi tawasut ama uu dhaco fi taahur labadii macmuul waa ka dambeeya ama waa tawasulo waa dhaxaystay halkana waa maxay masaladani masaladan wuxuu sii daba socdaa haddii caamilkii sidiisii uu yahay oo isagii xagga hore lagu sheego labadii macmuul ee uu ku camal falayena xagga dambe ay maraan maxaa la samaynaya masaladaasuu ka warramaya marka cinda albasriyiin maxaa waajib ah imtanaca alilqaau cinda albasriyiin wawajaba alicmaalu soo sama haddaba haddii aynu aragno oo lisaankii carbeba aynu ku aragno wax inamoodsiinaya caamilkii in la ilqeeyey isagoo xagga hore caamilku mare labada macmuulna ay dambeeyaan maxaa la samaynaya sheekh yuu raacay marka calaa ra'yi man calaa ra'yi basriyiin basriyiin buu lahaya sooma basriyiin buu lahaya waxaa lagu leeyahay waxaa la samaynayaa lama ilqaynayo il kuma banaane waxaa la samaynaya waa la awilaya maxaana lagu awilaya damiiru shani baa lasoo qadaraya ama laamulibtida lasoo qadaraya labadaa mid ama damiiru shani baa meeshii lasoo qadaraya damiiru shanigaasi mafcuulkii koowaad buu noqonayaa jumladan dambana maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa jumladan dambana mafcuulkii labaad bay noqonaysaa saxiix ama laamulibtida meesha imanaya ilqaba markaa maaha waa min baabi tacliiqiba markaana baabulilqaba way ka baxdayo waa baabutacliiq baytushaciirkana soo qaatay arjuu waamulu an tadnuu mawaadatuha wama ikhaalu ladayna minki tanwiilu waynu qaadnay halkan ku qaadnay baanat sucaadu qaybtii adabkan kusoo marnay arjuu waxaan kuu daraynaya oo wa aamulu aan idin diilaynaya waa iska an tadnuu waa an tadnuwa inay soo dhowaato mawadatuhaa kalgacalkeegu wamaa ikhaalu uma malaynayo ladaynaa ay kaainun ladaynaa agtayada inuu ku sugnaaday ninkii xaggaaga xaalada uu ka ahaaday tanwiilu wax deeqihi wax bixin halkaas nugu soo marnay marka maxalushaadkeen nuga socona maanta waa maxay ikhaaladan waa khaaladii ad taqaanin ya ikhaala waa khaaladii ad taqaanin soo khaala maynaan soo marin soo bimacnaa dhanna mayn bimacnaa dhanna maynaan insib bificli lqalbi juz'a yibtida acni ra'a khaala calimtu wajada soo halkaa kumaynaan soo marin mudaariceegii weeyaan mudaariceegii weeye marka ikhaalu bikasri hamsa saasa ka fasaxa badan in la fadxiyo oo akhaalu laydhaa marka waa mudaariceegii mudaaricana wayna soo marnay dee si loo camal siiniya isagana haddaba maxaa eega la moodaya waxaa la moodayaa ikhaaludani he in la ihmaaliyey xaggii hore way ku sheegan tahay ladaynaa minkii waa maay jumladana waa khabar soo taqadumay iyo iyo mubtade sooma iyo mubtadiyo ta'ahuray haddaba wuxuu leeyihin culimmada aynu nidhaahno damiiru shacbi aynu soo qadarno damiiru shacbigana mafcuulkii koobaad aynu uga dhigno jumlada dambe ee ladaynaa minkii tanwiinuna aynu nidhaahno waa fii mawdici mafcuuli aani mafcuulkii labaad booskiisiibay taalaa wamaa ikhaaluhubu markaa manuu noqonaya wama ikhaana uma malaynayo hu shacniga ladayna ay kaainun ladayna agtayadaynu ku sugnaaday minkii xaggaaga xaaladu ka ahaaday tanwiil wax taqiy cadiyi misla bani markaa wax saasoo kale ah hadii aynu aragno oo ina moosiinaya caamilkii in la ilqeeyey iyada oo xagga hore u maray labadii macmuulna ay ka dambeeyaan sidaa ha ku wadin e siduu ra'yigu musanifku marayayna maali ya kuna raacayaayo basriyiintii u ku raacayo damiiru shani qadar damiiru shaniga qadar waa mafcuulkii koobaad jumladan dambana waa fi mawduc mafcuul thani intaa masla fahne maya laamulibtidaynu qadarana laamulibtida ayaynu qadarana laamulibtida markaynu qadarnana baab baab maxaynu ka baxnay laysa min baab ilga walakin min baab tacliiq baab ilga baynu ka baxnay oo maxaynu galnay tacliiqi baynu galnay waa tusaalahan isagana inoo soo qaatay kadaaka udibtu xataa saara min khuluqii anii wajadtu milaaku shiimatin adabu baydkaa kalaa ka horeeya adarkas xag hoose inoogu qoran uknihi xiina unaadiihi liukrimahu walaa ulaaqibuhu wasawatu laqabu kadaaka udibtu xataa saara min khuluqii anii wajadtu milaaku shiimati ladabu ukniihi waan ukunyeeyaa bu yidhi xiina unaadiihi markaan u dhawaaqayo abu cabdiraxmaano waan idhaa bu yidhi abu axmedo waan idhaa bu yidhi markaan u yeedhayo ninka hebel aan u dhawaaqayo kunyaan ugu yeedhaa bu yidhi liukrimahu si aan u sharfoon u karaameeyo ya walaa ulaqibuhu ma naanaysa bu yidhi naanaysguma yeedho waa kiisanka weynaayo iyo waha ma idhaa bu yidhi waayo wa laqab xumaantuba waa laqabka iyo naanaysta bu yidhi kadaaka sidaa sidee sida aynu tilmaanay ee markaan u yeedhayaba inaan u kunyeeyo ee aanan u naanaysin ayaa u dibti lay edbiye bui saasaa laygu edbiye buliyo waa laygu soo tababaray xataa saara min khuluqii ilaa akhlaaqdaydii uu ka mid noqday anii anigu wajadtu inaan ku ogaaday milaaku shiimati dabeecada shayga mulkiya aladabu adabtaba inuu yahay dabeecada oo dhanba waxa mulkiye hogaan u noqda waa adaabta marka hore lasoo siiye ilmaha markaa saasaa waalidkayga igu soo edbiye budi kadibna tiibaa dhaqanka i noqotay buu leya hagtayba meesha toosan igu leexisay maxalushaahidku waa maxay anii wajadtu wajadtu baynu aragnay wajadtuna xala baynu soo qaadno de mafcuul bay qaadanaysa anii wajadtu waxaan ku ogaaday maxaynu helnay marka milaaku shiimati aladabu labadii macmuulba way ka dambeeyaan haddana he waxa la moodaya in la himaaliye may sidaa ma ahe laambaa qadaran anii anigu wajadtu waxaan ku ogaaday la malaaku shiimati dabeecada iyo dhaqanka waxa maamulaaba aladabu adabta inuu yahay ka hogaamiye ee sanka qabta inuu maxay yahay inay adaabta tahay markaa laam baynu soo qadarana laamtuna mucaliqaadii bay kamid ahay marka waa min baabi tacliiq laa min baabi ilqaa'i inta aynu si fiican ufahnay ayaan filaya haddaynu aragno caamilkii oo xagga hore iska yaala labadii macmuulna ay ka dambeeyaan in la ihmaaliyina lamood in la ilqayina la moodayo sheekhsadaha moodine waxaad samaysaa damiiru shani niyo ama waxaad soo qadartaa laam al intaas waa basiid bay la tahay fi muhimin ilqaa ma taqadama wakaadayaalkaasu kusii qeexayaaba waltazim itacliiqa qabla nafyima halkan wuxuu ka gudagelayaa sheekhu markuu cabirayay ilqaha jawaas buu ka cabiray wajawiz ililqaaa buu idan halkan muxuu ku baraarujinayaa ilquhu inaanu waajib ahayn ee uu yahay maxay jaaiz u yahay jaaiz u yahay waaya hadduu ilquhu banaanado icmaalkiina waa banaan yahay waana soo marnay de masalada kala qaadnay aan nidhi inuu tawasudo iyo inuu taahuro sida fiican labada waynu sheegnay labada wejba ka soco waxaa khilaafsan isagu tacliiqa tacliiqu isagu waa waajib waltazim buu ka cabiray waltuzima hadee la idhahna waa caadi waa ficil maadi mabni lilmajhuula waltazim laakiin amarkaasaaba ka fiicanba amar buu ka cabiray oo wuxuu guuri maxay waa waajib tacliiqii isaga waa waajib haddaba waxaa jirta waxyaalo mucaliqaada oo ficilka ka xidhaya maxay inuu camal falo isaga maanic baa diidaya maanic aynu arkayna tacliiqii diidaya ama halku imanayana waa labada meeloodun ama waa bitawasud ama waa bitaahur maada naafiyada ficilka dabadi haddii ay dhacdo maada naafiyadii waa maxay tusaaluhu dhanantu maa zaydun qaaimun waynu tacliiqina maadana ka tacliiqisay y waayo maadani maxay leedahay sidaaray leedahay sidaaratukalaam bay leedahay idan dhanantu maa zaydun qaaimun maxaa la odhanayaa dhanantu ficlun wa faacil soo ma maa zaydun qaaimun jumladan hee waljumlatu min almubtadai wاlkhabari fii maxali nasbi sadat masda mafcuulaydanaba laodhanaya markaa tacliiq waa maxay fahm waa ibaalu camalihaa lafdan laa maxalan xaggii lafdiga unbuu ka bursan yahay oo maanibaad diiday laakiin xaggii maxaa kalo ka camal falasa waa gabadhii mucaliqadii oo kale ti waxa weeyaan lagu ibnu hishaam ku tusaalayn jiray ya waay ka labaad waa in intaasina waa naafiya calimtu waxaan ogaaday in zaydun qaa'imun zayd mid taagan inaanu ahayn waa intan waa naafiya maatii mukhasaa min ahaqiil ahayd waayo taa maxaa lagu kala geran jiray laamulibtida lagu kala geran jiray calimtu waxaan ogaaday in zaydun zayd maa qaaimun mid taagan inaan ahayn zayd inaan u taagnayn baan ogaaday maxaa mucalliqa maantana inta naafiyada sheekh masla fahne maxaa saddex ah laada naafiyada danantu waxaan maleeyey laa zaydun qaaimun zayd inaan u taagnayn walaa camron camarna mid taagan inaanu ahayn u geysatana iyadna waa naafiya saddexdaasiba waa nfi saddexdaasiba waa nafyi waxaan u geysananaa laamta ibtidaayada ahaydba lafteeda laamulibtidaaya mucalaqaadta kamid a danantu waxaan maleeyey lazaydun qaaimun zayd inuu yahay mid taagan waxaa kamid a laamulqasamka calimtu waxaan ogaaday he layaquumana zaydun lawallaahi layaquumana zaydun zayd inuu kacayo sow shan maaha ka lixaad waa maxay waa istifaamka istifaamkuna saddex suuruu leeyahay suurada koobaad an yakuuna axadulmafcuulayn isma istifaamin labada mafcuul midkood baabaa ismu istifaam waa maxay calimtu waxaan ogaaday ayuhum koodii abuuka aabbaha u yahay ya ayuhumkoodii abuuka aabbaha u yahay mid baa noqdayba maxay eh, eh, ismi istifaam laftiisa labadii mafcuul mid ka mid a waa kii koowaade ka labaad waa maxay an yakuuna mudaafan ila ismi istifaamin ismi istifaam baa loo idaafeeyey calimtu waxaan ogaaday hulaamu ayihim abuuka ka saddexaadna waa maxay an tadkula calayhi adaat listifaam adaat listifaam baa tusha ka gashayba calimtu waxaan ogaaday azaydun cindaka am camrun ama calimtu hal zaydun qaa'imun am camrun markaa saddexdan bayd muxuu inoogu tilmaamay ilquhu inuu yahay mid jaaiz ah xilima marka uu caamilku tawasudo ama u taahuro ama fi ibtidaa miya waa maya haddaba haddii aynu aragno wax sidaa ina moodsiinaya laba arrimood baan kaga bixi karna inaynu damiirshani niyoono iyo inaynu laamalibtida niyoono waa masaladii ilqaha taasi masalada tacliiqii waa waajib ku yidhi lix shay ka hor laazimaya maada naafiyada inta naafiyada laada naafiyada laamulibtidaa'iya iyo laamulqasam iyo alstifaam oo saddex suura aynu kasoo saarno soo basiid ma haddaba u fiirsada laadan iminka halkan ku jirta wajawiz ililqaa laadani waa caatifo awi macduufu calayhigii waa go-an yahay maxaa la soo qadaraya wajawiz ililqaaa ilqaha banee fii xaali tawasudilcaamili caamilku markuu dhexdhexaysto xaaladeeda banee ilqaha aw taahurihi aw fii xaali taahuricaamili ama caamilku xagga dambe marka uu maro xaaladeeda banee labada xaaladood laa fi ibtidaai laakiin bilowga caamilka marka isaga wax lagu bilowdo ee labadii macmuul ay ka dambeeyaan ilqihii ha ku banayn waa masladii basriyiinta wanwi damiir shani awlaama ibtidaa raabkaagu waa fudud yahay wanwiniyo damiir shani damiiru shaniniyo aw laama ibtidaain ama laamu ibtidaniyo fii muhimin naxtigii baa go-an fii ay fii kalaamin mawsuufkii baa go sooma naxtigina waa jooga fii kalaamin kalaam dhexdii kuniyo kalaamka oo muhimin kumoodsiinaya ilqaaa maa caamil la ilqayntii caamilka oo taqadama hormaray huwa caamilku caamil xagga hore maray in la iqeeyey oo la camal gaday waxa kumoodsiinaya ee aad aragtid kun iyo damiirushaani ama laamulibtidaa waa labadii bayt shaaciraynu soo qaadanay waltazim laazim oo amar baynu ka dhigna markaa waltuzima waa la laazimayna atacliiqun noqonaya naabu faacil waltazim laazim atacliiqa tacliiq laazim qabla nafyi ma waa maxay waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha sifadii baa loo idaafeeyey mawsuufkii waa talabaade waa min ilaaqi masderi wa iraada ismi aacil nafyi waa masder maxaana loo jeedaa ismi faacil baa loo jeeda la socda laqmada waltazim laazim atacliiqa tacliiq laazim qabla maa maa hortee tacliiq laazim maadii annaafiyati nafyigii masder bu sooma naafiyo ismi faacil ku waawil maadii annaafiyati ee naafiyada ahayd wa in ay wa qabla in in horteedna laazim walaa ay wa qabla laa laa horteedna laazim laamu ibtidaa'in laamu ibtide waa mubtade aw qasaman aw laamu qasaman iyo laamuqasam kada madkuurkan bay lamid yihiin oo xagga mucalaqaada waxay kala mid yihiin maada naafiyadii inta naafiyada iyo laada naafiyada walistifhaamu istifhaamkii waa mubtade daana waa mubtade labaad daadana yuu ku dhacaya tacliiqa laftiisu ku dhacaya walistifhaamu istifhaamkii da ka oo ah tacliiqa ihi in xatama waa waajibay huwa daaga oo tacliiqa ihi lahu lilistifaami istifhaamkiibuu u laazimay oo basiid bay la tahay sooma licilmi cirfaani wadanin tuhama tacdiyatun liwaaxidin multazama wuxuu yidhi tacdiyatun ta dambe qaata tacdiyatun tallaabid liwaaxidin mid loo tallaabo tacdiyadaasoo multazamatun loo laasimsiiyey ayaa kaa'inatun u sugnaatay licilmi cirfaanin garashada cilmigeeda wa dhanni tuhamatin iyo tuhmaysiga dhannigiisa wuxuu leeyahay sheekhu calimo iyo dannaba dee macaanibaynu ku soo baranay calimina waxay ahayd ummu afcaali yaqiini dhanina waxay ahayd umu afcaalirujxaani soo saamayn haddaba calima waxaynu ku soo barannay inay tahay maxay yaqiin calimtu waan ogaaday calimtuka albaadil almacruufi fambacaat ilayka bi waajifaatu shawqi walmali sharki kumaynaan soo qaada haddaba u fiirso calimi bimacnaa carafa hadday noqoto ka warran ya calima waa ogaaday bay ahayde hadday noqoto ka waran ya calimtulmas'alata masaladii baan bartay hal mafcuul bay qaadanaysaa bugu leey alimi hadday noqoto maxay bimacnaa carafa hal mafcuul bay qaadanaysaa calimtu zaydin zayd baan bartay calimtu lmasalata masaladii baan bartay hal mafcuul keliya qaadanaysaa haddii ay noqoto maxay cilmi cirfaan wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya ilaahay waa ka idinka soo saaray caloolaha hooyooyinkiin laa taclamuuna ay laa tacrifuuna xaala idaan garanayn shaya waxbaba idinkoo waxbaba garanayn ayuu ilahay idin soo saaray laa taclamuuna ilaa tacrifuuna hayan hal mafcuul bay qaaatay oo hayan a mafcuulkii labaad waa cilmu cirfaan maaha sheekh calimadii yaqiintahay mabaahe waa calimo bimacnaa carafa wey masla fahni waaya haddii ay noqoto ka waran calimi waa kolkay noqoto sidaa hadday yaqiinteedii noqotona dee labadii mafcuul bay qaadanaysaa hadday bimacna sifatiba noqoto ka waran sife macneed hadii ay noqoto oo looga jeedaba aclam ninka dabiirka sare aruuran calima zaydun zayd baa dabiirka sare aruurmay weyn aclam baa ninka la dhahda ka waran ninka dabiirka sare aruuran maxaa la dhahdaa aclam ka dabiirta hoose aruurana <laughs> ya ka dabiirta hoose aruuran maxaa la dhahdaa aflax baa la dhaha <laughs> aflax baa la dhaha ka dabiirta sare aruurna waa aclam oo calimo weeyaan ka dabiirta hoose aruurna waa aflax oo waa falixa weeyaan markaa saasoo kale haday noqoto mafcuulba ma qaadanayso bimacna sifati bay noqotay zamakshari soo wada garanaysaan waa kii yidhi waakharanii dahrii waqadama maasharaan calaa anahum la yaclamuuna waaclamuu wamud aflaxa aljuhaalu ayqantu ananii ana almiimu walayaamu aflaxu aclamuu waakharanii dahri bui aniga waktigaygaa dib i dhigay bui waqadama maasharan jamaacadna hore u mariyay bui waktigu calaa anahum laa yaclamuuna ahaansha ayiin kuwa aan waxba garanayn wa aclamu anna waxaan garanayo mufasir baanahay buu leeyahy wamud aflaxa juhaalu buu yidhi markay aflaxeen kuwii waxa weeyaan juhaalada ahaa ayqantu anna waxaan yaqiinsaday buu yidhi anii ayqantu annanii anna waxaan isku yaqiinsaday buu yidhi ana almiimu inaan anigu miim ahay wal ayaamu maalmuhuna aflaxu ayihiin kuwa debinta hoose faruuran aclamu ayihiin kuwa debinta sare faruuran dadkii juhaladaha ah, markay aflixeen buu yidhi manaabiirta soo fuuleen anu waxaan isku yaqiinsaday bu inaan miim ahay maalmuhuna ayin kuwa deminta hoose iyo deminta sare faruura wuxuu ka wadaa <laughs> wuxuu ka wadaa waxa weeyaan iska dhaaf inay soo garab joogsadaane magacaygiina ku dhawaaqi karaynba miimku halku ka soo baxa makrajiisu alke bayna shafateen soo maa magicii zamakshari maxamuud bin cumar baa ledha maxamuud ku dhawaaq tan faruuranta tan waad faruuranta maku dhawaaqi kartaa may ma dhawaaqi kartid magacayga kuma dhawaaqi karayan bilcilmi hasay gula looloomi karaa kaasuu taana marka maalushaarkin inoo ka qaadanna waa maxay waa aflax iyo aclam aflax waa kadiminta hoose faruuran aclamna waa kadiminta sare faruuran markaa calimi haddii macnaha macno sifati ay noqoto mafcuulba ma qaadanasaba hadda bimacnaa carafo ay noqotona hal mafcuul bay qaadata sidii hore inu naqaanay hadday noqotona labadeedii mafcuul ugu talagal so intaan baynaan fahmin dhanina bimacnaa ittahama haddii ay noqoto ittahama waa tuhmey dhanantu zaydin zayd baan tuhmey hadii sida ay noqoto hal mafcuul keliya qaadanaysaa laba mafcuul qaadan mayso haddee malahegii hore ay ahaatana e dee mafcuul bay qaadanaysaa wamaa huwa cala alghaybi bidaniin wamaa huwa nebi moxamed muu ahaanin cala alghaybi haybka mid loo tuhmayso waxa haybka maqan mid lagu tuhmaysta mu ahaan bidaniin markaynu akrino weyaan waa da dhibicda markaynu akrino daniinkan inoo qoran haddaynu akrino midku bakaylo weyan bannadii bakaylka weyaan bidaniin midku bakaylo maaha marka waynu fahnay la tahay haddaba labadan nuxuu soo qaatay afcaal kale mayna jirin haddii macnahoogii ay ka baxaan inay hal mafcuul qaadan jiraan way jiraan oo raa bimanaa absara haday noqoto hal mafcuul bay qaadataa wuxuu ka wadaa oo kuwan ugu qayday afcaalu yaqiin ya hooye u afcaalu rujxaana ya hooye dhanna waa ta labadani haddii ay ka baxaan xiitaa macnahoodii hore qalbinimadii kama baxayaan inay qalbinimo ahaadaan laakiin afcaasha kale hadday midug gudbaan macnihii qalbinimo way ka baxayaan ra'a waa ogaada soo taasi caadad ra'a wuu arkay hadday noqoto ka hor mayna ka bixin macnihii qalbinimo wa ka ba halka wax laga arkaa ma qalbiga indhahana waa laga arka qalbigana waa laga arkaa sooma ka wuxuu yidhi sheekhu tacdiyatun waa mubtade maxaa u cunansiiyey cabdifatax in lagu bilowdo maxaa u cunansiiyey walaa yajuusu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydin namira farxaan eh, maxaa u cunansiiyey صifa ayaa ka dambaysa eh, saasa ifa ka dambayso multazimatun waa sifo mid kalena sidaas liwaaxidina waa kusoo tacalluqda iskaba dhaafa khabarkii baaba kasoo taqadume khabarkii waa kasii horeeyo khabarkeyga waa lilcilmi cirfaan khabarkeygii waa kasii taqadume waana jaariye majruud wuu cunansiinaya le tacdiyatun markaa waa maxay waa lagu tacalluqaya waa master cadaa masterkeedii wey tacdiyatun gudbid liwaaxidin mid loo gudbo tacdiyadaasoo multazamatun loo laasimiyey ayaa kaa'inatun u sugnaatay licilmi cirfaanin garashada cilmigeeda wa dhanni tuhamatin iyo tuhmaysiga dhannigiisa waxay labadaasi u gudbayaan hal mafcuul keliya laba mafcuul qaadan maayaan walin ra'a ru'yan mima licalima aaliba mafcuulayni min qabluntama wan mida qaata wowga qaado wan mid nisbe maa ay alladii kii intamaa u sheegtay huwa maagu licalima calimo u nisbe sheegtay aaliba mafcuulayni laba mafcuul mid dalbaaya xaalada uu yahay calimuhu min qablu ay min qabli lmafcuulayni labada mafcuul ka hor xaalada uu ku sugnaaday calimuhu u nisbe sheegtay lira'a ru'yaa ru'yada ru'yada ra'aadeeda u nisbee wuxuu ku leeyahay ra'aa saw bimacnaa calimaku maynaan soo ogaan ra'aa bimacnaa absaraana saw maynaan soo ogaan ya waaya haddaba ra'aa oobe uu riyoodayo ka warrama ra'aadii xulmiyadaada wuu riyoodaydii ka warrama oo culmii waxay leeyihin arru'ya haddee saa loo dabdiyo alif lagu taago waa tii riyada qofka isagoo hurda wuxuu ku riyoodo wuxuu arko isagoo soo jeeda wuxuu arkana maxa la ru'yatun ta baa la raaciya saa u kala fahma marka inkasta ina qaaliba ina iskhilaafi karaan hadde karaan marka wuxuu leeyahay sheekhu ra'aada xulmiyada ah, laba mafcuul ayay ay u gudubtaa sida hee calimiba laba mafcuul ay ugu gudubto ya calimi lakin waa ti bimacnal yaqiini ahayde weliba arrin labaad buu inoo raaciyey oo oh, ra'aada xulmiyada ah tacliiqna kuma banaana ilana kuma banaana halkaynu ka qaadanana aaliba mafcuuleyne xaal ay tahay baynu nii soma aaliba mafcuuleyne haddaynu nii maaynu ka qaadanana tacliiq ma jiro halka m ma jiro baan ujeeda maay ya ila ma jiro le laba mafcuul bay dalban saabeen min qabluna waa maxay min qabluna waxaynu ka qaadanana inay labada mafcuulba ka horayso labada mafcuul haddii ay ka horaysana ila ma jiro de ilgu xilim ima jire wajawiz ilgaa laa fi ibtida ima jiro soma maadaama ay ka horaysaba ilana ma jiro markaa ra'aada xulmiyadii laba mafcuul bay qaadanaysaa say calimbiba laba mafcuul ay u qaadatay labadaa mafcuul ee ay qaadanaysana ilqana kuma banaano oo halkaynu ka fahnay waxaynu ka fahnay min qablu tacliiqna kuma banaano oo halkaynu ka fahnay daaliba mafcuulaynu ka fahnay markaa ra'aada xulmiyadiin iyaduna waa sida waayahay ra'aada xulmiyadoo laba mafcuul gubatada aayadan qur'aanka u daliilaba inii ra'aanii inii araanii acsiru khamra inii anigu araanii waxaan isku riyooday casiro aniga oo miiraya bu yidhi khamran khamro anigoo riyoonaya ayaan ayaan waxa weeyaan isku riyooday bal ii fasir waa kii yuusuf ku lahaa nin ay ku wada xidhnaayeen waa labadii nin mid kamid a ah. markaa araanii ya waa tii koobaad acsiru khamranna waa maxay jumladana waa mafcuulkii labaad weeyaan ayaa taallaa maxalkeyga waana riyo weeyaan waan ku riyooday weyde baytu shaacirkana u daliila abu xanashin yuariqunii waalqun wacammaarun waawinatan ahaal araahum rufqatii xataa idaa maa tajaafa laylu wankhazalan khizaala idaa anaka aladii yajrii liwirdin ilaa aaliin falam yudrik bilaalan abuu xanashin abuu xanash yuariqunii wuu ihurda seejiyaa buuri ya wuu ihurda seejiyaayo habeenkiibuu isoo jeediyaa abuu xanashin abuu xanash yuariqunii wuu ihurda seejiyaa wa alun alina waa ihurdo seejiyaa wa camaarun camaarna wuu ihurdo seejiyaa wa asaala asaalna wuu ihurdo seejiyaa aawinatan waktiyo fara badan oo dheer bay ihurdo seejiyaan intooduba araahum waxaan isku riyoodaa bui rufqadii inay rafiiqayga yihiinoo ila socdaan xataa idaa maa tajaafa xataa idaa marka uu dheeraado alaylu habeenku marka uu dheeraado oo wankhazala u siibmo inkhizaalan siibmid u habeenku u tago idaa ana waaba anigoo isla markiiba kaladii kii oo kale ah yejrii soconayey liwirdin aroor ilaa aalin dhalanteed ama dhaandabagaale xaggii aan ku aroorayo oo falam yudrika aan gaadhinba bilaalan ya dhuunqoys wax dhuuntan ku qoyan aan ka soo helin dee dhaandabagaale mabiyaad ku gaadhi waan dhaandabagaalabe ya maxalushaahidku waa maxay araahum ruati wuxuu ka sheekaynaya wuxuu leeyahay ninkani asxaab buu lahaa asxaabtii waa ay ka tegeen kadibna wuxuu ku haleelay meesha sham kadibna wuxuu ahaaday mid ku arkaya maxay ruyo ruyo habeenkiiba ruyada tardhaxa ku jira gudunba habeenkii imanaya waaba wada joognaaba ya waaba wada joognaaba markuu habeenku dheeraade u ana de maxaa xaggey joogaan halkaad ku arki warkaad soo tosi maad arkaysaa waa nin dhaandabagaale arkay maanta dhan daba cararaya saasoo kale waa yimlen maxal shaahidkeenu waa maxay araahum rufqatiida weeyaan araahum humtani waa maxay waa mafcuulkii koobaad weeyi rufqatiina waa mafcuulkii labaad waanan isku riyooda way ku arkaya ruyay ugu imanayaan way ku wada joogaan habeenkii asxaabtiisa abuu xanashina xanash waa nin magicii yuariqunii waa isoo jeediyaa wey macnuhu dalqina waa nin magicii camaarna waa nin magicii asaalana waa nin magicii waa la tarkiimiyey asaala tubwa aawinatana waa jamcu aanin waa wakti abu xanashin abu xanash ariqni wuu hurdo seejiya wa dalqun dalqina wuu hurdo seejiya wa amaarun amaarna wuu hurdo seejiya wa ataala ataalna wuu hurdo seejiya aawinatan waktiya dheer araahum waxaan isku riyooda isku arkaa wuli rufqata inay rafiiqayga yihiin xataa idaa maa tajaafa leylu habeenku markuu dheeraado oo wan khazaalan khizaalan siib u siibmo idaa ana waaba anigoo islamarkiiba u fiirdo idaadan waa tii idaa ana waaba anigoo islamarkiiba kalladii kii oo kale ayaa jiri soconayay liwirdin aroor xaggii ilaa aadan dhaandabagaale xaggii aan ku arooro oo falam yudrika aan gaadhin ma dhuunqoys yarna aan ku gaadhin maalshadkana waa araahum ruskatiyada weeyaan markaa ra'aada xulmiyadiina laba mafcuul ayaa ay qaadanaysaa se calimiyo la mafcuul u qaadatay tacliiqna kuma banaano ilqana kuma banaano wanmi waa ficil amar mina maa yanmi ma waa mafcuulkeegii intamaa waa mutaawiciinamaa ila namaa kolalka qaarkood mafcuulna way gudubtaa mafcuulna uma gudubto waata laazimka ah, ah, mutaawacadeedii weeyaan licalima yada ku tacaluji aaliba mafcuulayni caalimada ka xaale min qabluna xaalo labaad inooga dhig lira'a ruyana inmida ku tacaluji macnihii muxuu noqon waan min nisbe ma ay aladii ka intamaa u nisbe sheegtay huwa maagu licalima calima u nisbe sheegtay aaliba mafcuulayni laba mafcuul mid dalbaya xaalada uu yahay calimuhu waa kolkuu yaqiinta hadda kolkuu bimacnaa carfaha maaha tala soco min qablu ay min qabli lmafcuulayni labada mafcuul ka hor xaalada ay ku sugnaatayna u nisbe sheegtay lira'a ruyaa ru'yada ra'aadeeda u nisbe labada oo sii had aadaatee wallahu aclam subxaanaka la bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk